bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilah slى اllah وslm عlى nabiy الlah وعlى alih وsaxbih wman wala ama bعd allahuma anfacna ma clamtna وcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala imam الزanjani raximah اllahu taعalى وأbrأu min sinfayni qad lucina maعa qad fada adhara الإrjaء wda ankara الqadr <clears throat> meeshan musanifka raximah اllah wuxuu ka galay inuu iclaamiyo albara'a min daa'ifatayni min adawaa'ifi daalla inuu ka beri noqdo laba kooxood oo firaqda iyo dawaa'ifta baadida ah waana dawaa'iftii hore ee qadiimkeed wey ee min qadiimi zamaan wakti hore bilowday kuwaasuu ka beri noqonaya liannahu alwalaa walbaraa min awthaqi cura liimaan bay kamid yihiin in mu'miniinta iyo ehluxaqana wala loo muujiyo maxabo iyo mawado loo muujiyo jeceel xiriir lala yeesho loo duceeyo dadka ahlu zeyqa ah ama ahlu dalaalka ah iyo wixii kasii koreeya kufriga gaalnimada ku sifoobayna laga beri noqdo gaar ahaan ninkii bidco wado bidcadiisaasi u sacyinayo oo tarwiijinayo oo u ordaya inaad ka beri noqoto weliba iclaamisa waa laga maarmaan weliba aad cilaamiso sidaa dadka ayna ugu kadsoomin ugu malaynin inaad macooda tahay ummadduna ay u ogaadaan qofkii culamo oo sidan oo kale oo kitaab alifay hadduu ka beri noqdo ummaddii kale way raacayaan ummaddii kale way raacayaan laakiin hadday tahay dembiga caadi ah oo ilaahay laga galay oo aan bidco iyo diin ixdaath lagu soo dariisiiyey aan ahayn qofkaaska laakiin xumaan iyo macaasi la yimaada inta iimaanka ahna waad ku jeclaani wixii xumaan iyo fisqigana waad ku nacaysaa sida ay markay qeexayaan bay dhahaan mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi meesha khawaarijta ay dhaheen faasiqu waa gaal ahlu sunnahu waxay dhaheen mu'minun biiimaanihi faasiqun fi kabiiratihi waa mu'min oo iimaanka qadarka ku jirta mu'min buu ku yahay laakiin qeybta fisqiga ah ayaa gaar ahaan loo sheegaya inuu faasiq yahay marka qeybta iimaankana waa lagu jeclaan xumaanta uu la imaadana waa laga baari noqonaya waa lagu nacayaa <clears throat> wuxuu yihi wa abra-u min sinfayni laba kooxood baan beri ka ahaanaya ka beri noqonaya bu yihi yana waan kala tagnay shaqada iskuma nihin wey wax mujaamala xataa nooma dhexayso maxaba iyo mawado iskaba dhaafi qad lucinaa la lacanaday macan wadajir labadaasi sinfi waa laba sinfi oo la lacanaday <clears throat> saasaan oga beri noqonayaa buu le fadaa midkaas adhara alirjaa midkan wuxuu muujistay alirjaa madhab la yihahdo madhab alirjaa saasaan uga beri noqday wadaa firqadaas kale ama koox sinfigaasna ankara alqadar qadarkiibuuba inkirayba marka niman la yidhaahdo almurji'a walqadariya waxa ay wateen alirja walqadar leanna markii laga hadlaayo firaqda daalada magacyaha loo bixinayo qof waxaa lagu magac bixinayaa caqiidada u qaatay qofna isaga magaciisab lagu magac bixinba qofna nisbe weeyaan oo beledkiisi iyo dhulkiisa lagu lagu maartay magac bixinaya mathalan alirja almurjia walqadariya marka laleeyahay qof magaciis maha waa sifaadkii iyo caqiidadii ay la imaadeen macnaheedii wey waxaad arkaysaa jahmiya kuwa la yihahdo aljahmiya alashcariya kuwa ayaga waa dad magacood wey alkulaabiya magacyo dadk kuwii iska lahaaye asaasay magacood wajaha binu safwan iyo abulxasan ashcari iyo ibnu kulaab iyo kuwaas magacooda lagu magac daray oo loga loo nisbeeyey sida marka kuwan oo kale alirjaau almurjiatu walqadariyatu walraafida waa tasmiyo wixii ay qaateen ee madhabkaabaa magac looga dhigay marka labadaas marka murjia waxaa la yihaahdaa min atajiir wa taakhiir baa laga keenay taakhiir lcamali can musama iman waa la yii taakhiru lcamali can musama aliimaan markay iimaanka qeexayaan waxay dhahaan aliimaanu qawlu bilisaan iimaanku ama ictiqaadu fi lqalbi qaarna waxay leeyihin carabka wataad kaa dhawaaqda sax baa tahayba waxaad rabta aaminsano waxaad rabta wado marka waxay leeyihiin laa y laa taduru maca aliimaani macsiya kamaa laa yaduru kamaa laa tanfacu maca alkufri taaca macsiyaad la timid iimaankaadi waxba ma dhibaayo wax nusqaana oo u geysanaya maba jirtaba iimaankaada waa buuxaa <clears throat> sida qof gaala hadduu asagoo gaala uu cibaado la imaado aan cibaadada loga aqbalayn gaal hadduu cibaadaysa cibada ma laga aqbalaya wajacalnahu habaan manfuuran bu ilah ilahi subxana watacaala ka saraabin biqiica marka qiyaas faasida ayay la yimaadeen marka iimaanku iyo camalka shaqada iskuma leh haddaad iimaan leedahay oo qalbiga ka ictiqaadsan tahay oo ka rumaysan tahay salaad ka tagto soon ka tagto daaco ka tagto waxba maarata dhibaato ah male kuwana waxay yidhahdeen carabka haddaad kaga dhawaaqdo walow qalbigaadaba ha khilaafsanaadee iyagona waxay yidhahdeen waxba dhibaato ma bay dheheen oo munaafiqiintii baaba soo gelaysaba xataa agtooda munaafiqa carabka ka tooxaysanaya laakiin gaalka qalbiga ka ahaa agtooda mu'min buu ka yahay qadariyaduna waxaa weeyaan waa kuwa leh alamru unuf walaa qadar umuurtao dhan waa bilow wax qadarana ma jirta bay leeyihin afcaalu lcibaadi laysat makhluuqa lilahi tabaaraka wa tacaala qofka wuxuu samaynayo wax makhluuqa oo ilaahay uu qadaray oo ilaahay qoray oo ma aha ee wax qofku asaga markaa bilaabanaya marka waxay khilaafeen qowluhu tacaala wallahu khalaqakum wama tacmaluun a ah, wallahu khalaqakum wama tacmaluun ilaahay baa idinkii iyo waxaad samaynaysaan ba abuuray <clears throat> taasay beeniyeen waabrow waxaan ka beri noqon min sifeyni laba kooxood oo qad lucinaa maca la lacanaday qad adhara fadaa midkaasi adhara wuxuu muujistay alirjaau irjaa murjia wey wax kasta ood la imaato imaankaada waa fiican ya waa saxsan yihi saasay qabaan aayaadkii iyo nusuustii faraha badnaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo wixii lamid ahaa iyo in acmaasha laisku ciqaabiyo laisku cadaabi maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusaliin in camalka uu iimaankaba kamid yahay sunuhu saddexdii waa ka isku dareen alimaanu qawlu bilisaani wacamalu biljawaarixi waictiqaadu fi lqalbi saasay qabaan fada adhara irja wadakaasna ankara lqadar qadarkiibuu inkiray ooba diidayba qadariyada labay usi kala qaadaanoo annufaat iyo almujabira kuwan jahmiyada laftirkoodu cagsi bay istaageenoo waxay dhaheen alinsaanu majbuurun calaa ficli nafsi qofka wax sababa uu leeyahay wax ikhtiyaara uu leyahay ma jirto camalkiisa o dhan ba waa lagu khasbayaa ayaguna waa daallo wey kuwana waxay dhaheen wax camal oo asaga maaragtay ka horreeyey maba jire asagaa iskale camalka wax ilahay uu qoray hadda ka hor oo sii qadaray ma jirto marka amar walbana ilahay qadarkiisa kusoca wa watacala inna kula shayin khalaqnaahu biqadar bu ilahi leh wa watacala wax walbaba qadar baan ku abuuray ma qaalahu jahmu faxaqa dalaalat wabishrun fama abdaahu jahlan qad intashar laba kaloo laba kooxood oo kale haddana kuusoo qabtay oo firaqi daalla ah mid waxaa la yidhaahdaa firqatu jahm bnu safwan midna waa bishir ninka la yihahdo ibn giyaath almarisi wama qaalahu wuxuu u yihi jahmun jahm bnu safwan waxa uu yihi faxaqan xaqiiq ahaan dalaalatu baadi wey dalaalatu waa baadinimo xaqan xaqiiqatan baadinimo wey wa bishru ninkaa bishri la yidhaahdana famaa abdaahu maxaa ka muujin badan jahlan jaahimo qad intashara faafay ma abdaahu ma akhara jahluhu aladi abdaah jahligu uu muujistay maxaa ka badan jahligaasoo qad intashara weliba faafay oo intuu qaatay ummad badan ay kaga daydeen ay ku dhumeen maxaa ka fara badan jahl bnu safwan ninka la yiraahdo oo marka hore wuxuu ahaan jiray majlisu abi xaniifa ayuu imaan jiray markii dambe maqaalaadkiisa khabiisada la ogaadayna waa la iska fiijiyey nin aada u khabiis u ah buu ahaa xataa daacada iyo cibaadadan ku fiicneen waxaa laleeyahay wuxuu ka tegay dhowr iyo afartan maalmood buu salaada ka tegay on salaad buuna tukaninba oo uu yihi bal w ilaaha la caabudayaan horta kasoo fikiri baaritaan ku samayni kadib baa wixi iisoo baxa ah, jannada iyo naarta labadaba wuxuu yii wax jira oo hadda abuuran ma aha waxaasa qabaan jahmiyadu kadib baa la abuuri doonaa ilahna wuxuu yihi ucidad lilmuttaqiin markuu jannada ka hadlayay naarta markuu hadlay wuxuu yihi ucidad lilkaafiriin waaba la diyariy wax diyaarsan wey wax diyaarsan oo ilahay uu diyaari weye bishr bnu qiyas almadisn asana waa sidaas oo aabihii yahuudi mutakalima u ahaa oo yuhuudda laftirkeeda dhibaato badan geliyey oo wax badan ku khalday asaguna buu dhibaato badan ukeenay oo u geliyey aha marka labadaba waa laba firqo odayaasha waaweyn firaq daaladay kamid yihiin kitabka iska mukhtasar weeyaan waa iska kokooben wajacdun faqad ardaahu khubfu maqaalihi wa ama ibnu kulaabin faaqbix bima dakar laba kooxood oo kalaa la galay haddana <clears throat> madhabu jacd ibnu dirham iyo madhabu ibnu kulaab cabdullahi ibnu saciid ibnu kulaab wuxuu ihi wajacdu ninkaa jacdi la yihaahdo ibnu dirham faqad ardaahu waxaa halaagay khubfu maqaalihi oraahdiisii xumayd ee khabiidkeed ayaa yuu sababsaday oo halaagay wa ama ibnu kullaabin ninka ina kullaab la yirahdo cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab weeyaane fa aqbax asmic wa absir oo kale wey fa aqbix maxaa ka xun oo ka qabiixsan bimaa dakara wuxuu sheegay wuxuu sheegay maxaa ka qabiixsan xuma wuxuu ku hadlay wajacdun faqad ardaahu khubthu maqaalihi baa halaagay wadalikum danakum uladi danantum birabbikum ardaakum ahlakakum jacdun faqad ardaahu waxaa halaagay khubthu maqaalihi wa ama ibnu kulaab ninka la yihaahdo ibnu kulaab ismuhu cabdullahi ibnu saciid faqad aqbix qabixsana oo xuma bima dakar wuxuu sheegay wuxuu sheegay xuma oo qabixsana naam labadaba waxay kamid yihiin firqooyinka daalada ah ninka la yihahdo jacd ibnu dirham saga wuxuuba diidayba inuu ilaahay subxaana watacaala muuse la hadlay wakalama allahu muusa takliiman buu ka hor imaadayba watakada allahu ibraahima khaliilana waa ka hor imaaday walidalika nin la yidhaahdo eh, khalid bin cabdillaahi alqasri ninkaasaa dilay eh, markii ninka loo dhabagalay oo warkiisii isagaa uu soo baxay culummadii ay soo gudbiyeen intuu culamada iskugu keenay isagana u yeeray uu yihi balla niqaasha warkiisii uu kasoo noqon waayey yuu maalinta dambe maalin ciid oo ciidul adxaa ahoo la joogo la ciidaysanayo intuu khudbeeyey ninka la yirahdo khaalid bin cabdillahi alqasri oo khudbo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan uu khudbeeyey oo ka hadlay udxiyada iyo waxa waajibi waxa maaratay laga rabo qofka udxiyaysanaya iyo waxa ay xaaraam tahay in lagu udxiyaysta iyo waxa mustaxabka waxaas dhan ka sheekeeyey wuxuu yidhi irjicuu fadaxuu taqabala allahu minkum orday iska noqdo oo udxiyaysta allaha inaga aqbale fa inii mudaxin biljacad binu dirham anigu waxaan ku carafaysan maanta ku udxiyaysani jacad binu dirham baan ku udxiyaysani intuu soo qaaday mimbarka hoostiisa dhegay ayuu ku gowracay wixii la fiirsanayo dadkii oo dhanna waa soo dhaweeyeen istaxsana kullu ficlah waxa uu sameeyey aad baa loo soo dhaweeyey nin wuxuu aha ilen shareecadii ku ciyaaraya oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu talaacubayo ummaddana baadiyeenayuu noqday nacam wa ibnu karaamin bihujrin walam yakun lahu qadamun fi lcilmi lakinahu jasar nin kale haddana meeshan lasoo saaray waa aimadii aimatu alfiraqi daalla farqooyinkii daaladahaa a'imadii iyo raggii hogaaminaya wey <clears throat> wa jaa waxaa yimid ibnu karaam ninka la yidhaahdo bihujrin bibailin buu la yimid hujri waa bail iyo waxaan asal iyo raad lahayn ayaa hujri la yihahdaa waa kuu nabiga alay slam dhihi jira xadidkii fi musnad axmed ku sugnaa zuuru lqubuur walaa taqulu hujra zuuru lqubura walaa taqulu hujra qubuurta ziyaarta oo wax baadil ah ku hadlina wax quluwi ah oo shareecada waafaqsaneen oo aan wanaagsaneen ha ku hadlina wixii loogu talagalay sida loogu talagalay adaabta ilaaliya wa ibnu karamin wuxuu la yimid bihujrin ee bibailin buu la yimid walam yakun lahu qadamun fi lcilmi ninkan cilmiba wax haba yaraatee uu kulahaa ma jirin lakinahu jasar ah. jasara manaa tajara waa dhiiraday wey jasara ey tajara aw aqama nafsahu aqxama nafsahu maa laysa lahu cilmun laysa lahu bihi ehlun wuxuun ehel ulahayn ayuu isku turay wey ah wa jaa ibnu karaan baa yimid bihujrin walam yakun lahu qadamun wax qadam ah qadamu sabqin a wax macrifaa iyo oo u lahaa ma jirin fi cilmi cilmiga laysa lahu qadam waa iska dhahaa yani laysa lahu baac iyo laysa lahu qadam iyo waxaaso dhan waa iska dhahaan baac kuma laha iyo qadam kuma laha marka waxaa laga wadaa un waxaba yaraatee qadar oo cilmi ah uu leeyahay ma jirin lakinahu jasar nin wuxuu ahaa tajara'a isagoo jaahil ah ayuu inuu dadka maaratay eh, eh, ahel iskaga dhigo ayuu u muujistay wey tajara'a waaqxama nafsahu fima laysa lahu bihi cilm wuxuu cilmi ulahayn ama ehel ulahayn ibnu karaan ba hadda laga hadlayaayoo ayaguna firaqdaasu kamid yahay alkaramiya qola la yidhaahdo ayuu hogaamiyey alkaramiya waa sida jahmiya waxaan ihi qaarkood magaca ninka asaasay baa loogu magac bixiyey alkaramiya waljahmiya wa gayrihim sida maaratay alashcariya ah, qaarkoodna waxaa loogu nisbeeyaa bidcadii ay la imaadeen oo almurjia waraafida qaarkoodna makaankii baaba nisbeeyaaba sida alxuruuriya o kale alxaruuriya ah, xaruura meel la yiraahdo daaif eh, mxuu ahaa kuufa agteeda niman kasoo baxo khawaarija oo meesha isku aruursaday bay ahaayeen marka ninka asaga ee eh, laga hadlaaye la yiraha ibnu karaamkan jahligiisa marka culamada ka hadlaayaan <clears throat> nin baa u yeeray raggii madaxda ahaa ee xilligaasi madaxda ka ahaa eh, aqaaliimta qaarkeed yaa u yeeray markaas wuxuu yihi wabakaale isagoo dadkiisi wato oo dad badan ay raaceen nin zuhdi iyo cibaado iyo daaco iyo muujistay buu ahaa dad badanna ay daba socdaan taqashuf iyo zuhdiga addunyada laga tago waxaasuu muujistay markaasu wuxuu bal u yeera waa loo yeeray wuxuu yihi bal faatixada akri fabadala alfaadaha faatixadiibu alfaadeeda kala bedelo qaar kale hormariyay qaar kale horsi ataxiyaat ka akri baa lihi markaasu wuxuu yihi atahiyaatu cajami buu ahaa atahiyaatu <clears throat> lilah asalawaatu asalawaatu lilah watayibaatu buu yihi dadi bu karlaay wtayibaatu lilah marka markaasuu wuxuu yiri ninkan wadankeyga halaga saaro gobolki o dhan buu ka bixiyey naysaburi meelaha aaday kadib naasur baa laga bixiyey wuxuu aaday baytulmaqdis halkaasuu ku dhintay markii dambe wasaqafa hada ashcariyu kalaamahu waarba calى man qablahu min dhawi dabar wasaqafa waxaaba saanqaaf u yeelay saqafa saanqaaf wuu u sameeyey hada ashcariyu ashcarigan kalaamuhu hadalkiisii buu saanqaaf ka dhigay wa arbaa waaba ziyaadiyey calaa man qablahu dadkii ka horreeyey buu ka ziyaadiyey oo min dawi dabar halaagga u saaxiibka ahaa dawi dabar waxaa la yihahdaa dawi waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa asxaabu alaaraa'i alfaasida almudabira almudabara aaraada faasidada ee mudabarka ah ee dibjirka ah kuwuu saaxiibka ahaa min dabar min dawi waa la yirahda labada waa la yihahda marka waxaa laga dhigay markii firaqdaas oo dhan ay soo mareen oo ay aasaaseen bidcadii aasaaskii ay u sameeyeen aasaaskii hoose markay u sameeyeen u dejiyeen saanqaafkiina waxaa u sameeyey abulxasan alashcari kaas ka wada saanqaafkii buu u sameeyey waxyaalo cusuba ku hor la imaanin buu la yimid oo jadiida asagiibaa marka buuxiye o dhamaystirayba bidcadii kaas wada wasaqafa hada alashcariyu ashcarigan abulxasan alashcari weeyaane wuxuu saanqaaf u sameeyey kalaamu hadalkiisii ayuu saanqaaf oga sameeyey bidcadii asaaskeedii iyo tasiiskii ay bidcada la imaadeen asagana sanqaaf ugu sameeyey wa waa ziyaadiyey calaa man qablahum yuu ka ziyaadiyey min dhawi dabaq kuwii ka horreeyey asaga ee halaaga u saaxiibkaha yuba ziyaadaad ayna la imaanin buu isaga ku daray oo bidcadiiba la yimid ninka la yihahdo abulxasan alashcari oo firqada la yihahdo ashcariyada ay u nasba sheegtaan yuu ka hadlaya ninkan qarnigii shanaad ahaa zanjani laakiin abulxasan ashcari ninka la yidhaahdo maraaxil buu soo maray saddex xaaluu soo maray bay yidhahdaan xaaladda koowaad waxay ahayd ictizaal nin yidhaha abucali ljubayi abucali ljubayi baa hooyadiis qabay abulxasankan hooyadiis buu qabay marka wuxuuna ahaa ra'su lmuctazila muctazila ninka madaxa u ahaa bu ahaa abucali jubayigan kiibuu ku ta'afuray min yaraantiisii ilaa afartan sano uu gaaray afartan jir markuu gaaray ee iskhilaafeen isku dhaceen bacd almasaa'il oo u baahda in laga qanciyu ka qancin waayey markaasuu iskaga tegay deena markaasuu wuxuu aaday meesha nimanka la yihah kulaabiyiinta ibnu kulaab iyo kooxdaas iyo madhabka ashcariyada iyo fikraddaasu marka qaatay saasuu qaatay sifaatka ilahay buu qaar aqbalay qaarra diiday asifaat alcaqliya sifaatka la yidhaahdo sabca sifaat toddobadii sifaat waa kii qaatay toddobada sifaat maxay ahayen kalaam muxuu ahaa yaa akrin kara caqiidat acwaamki yaa wax ka sheegi kara ya mxuu ahaa a ya sabcatun adin sabcatun adin faqudratun waka waka faqudratun iraadatun sabcun basar xayaatun alcilmu kalaamun waka sabcadaa wey sabca sifaad baa la dhahay marka hore saasuu la yimid sifaadka qaarka kolano qaarkood waa waa waa taawiiliye waa jiiday sida <clears throat> sifaat alafcaal sifaatka la yihahdo alridaa walsakd walgadab sifaatka ilahi subxana wa tacaala sifaayin kale sifaat alkhabariya la yihahda waa taawiiliyey alwajhu oo kale walyaddu wasaaqu wa ta'wiil buu ku sameeyey marxaladii labaad bay aheyd marxalad saddexaad baa jirta oo kitaabkiisa alibaana uu alifay oo marxalada uu madhab ahlusunna waljamaca uu qaatay marxaladaasi midda saddexaad weeyaan oo marka dambe waa kasoo laabtay waxaas o dhan bu kasoo laabtay inuu ku socdo sidii selafka ilahi subxaanahu watacaala wixii asmaa iyo sifaadaha naftiisa kusifeeykusifeysmo lagu sifeeyo wuxuu nabiga kusifeeyena wuu sifeeyo min geyri taxriifin walaa takyiifin walaa tacdiilin taasaa marka u dambeysay abulxasan alashcari raximah llahu tacala kutub badan buuna ka alifay oo arrimahaas uu kaga hadlay oo inuu kasoo laabtay oo waxa uu kasoo noqday waa caddeeyey wasaqafa hada alashcariyu kalaama marka hadalka hadda uu ka sheekanaya zanjani waa marxaladii dhexe weye markuu muctaziladu kasoo laabtay uu ashcariyada iyo ibnukulaab iyo ku biiray markaa wey oo sifaatka qaarna uu diiday qaarna uu tawiiliyey o taxriifiyey qaarna u aqbalay saddexa u qaybiyey wa arbaa calaa man qablahu wuu ka ziyaadiyey min dawi dabar famaa qaalahu waxa uu yidhi qad baana waa cadaaday lilxaqi buu u cadaaday daahiran xaaliya mid muuqda wuxuu ku hadlay xaqi waa u cadaaday qad baana waa cadaaday fasaadahu ah, fasaadkiisi baa cadaaday wuxuu yidhi lilxaqi buu u cadaaday daahiran xaaliya mid muuqda wamaa fi lhudaa hanuunka wixii ku sugan iyadana waa cadaaday wamaana waa cadaaday fi lhudaa hanuun aho camdan xaqiiqatan buu u cadaaday liman qof buu u cadaaday maaza wax kala saaray wadakara waana qaadanaya liman maaza ay cindahu tamyiizu min alcilmi wax kala soocid cilmiga ninkii u sugnaatay oo aqoon leh wadakara haddana waana qaadanaya nacam fahal min mudakir oo kale wey famaa qaala wuxuu yihi qadbaana waa cadaaday fasaadkiisa lilxaqi buu u cadaaday dhaahiran xali mid muuqda wma fi lhuda hanuun wixii ahna waa cadaaday camdan xaqiiqatan liman maaza qofkii wax kala saaraya oo wadda kale waana qaadanaya waxaas isaga u cadaatay in sifaatka ilahi subxaana wa tacaala qaarna la anfiyo qaarna la ta'wiiliyo qaarna la sugo waxay ku kala duwan yihiin iyadoona inay jirin an waxaa la dhahaa alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi ljamiic wixii sifaatka qaar aad ku tiri baad sifaatka kale lagu baan hadaad sifaatka maxasaa u tawiilisay makhluuqay shabahayaan oo samiic iyo basiirba wada ogolatay ilahayna bini aadamka wuxuu ku tilmaamay fajacalnaahu samiican basiiran buu ilahi yihi subxana wa tacaala marka tanba maxaad u ogolaatay tanna u anfinaysaa haddaad tiraahdo kuwan tashbiih ma gelaayaan oo ilaahay subxana wa taala sifa u cunantay weeye dee middan yadda iyo wejiga iyo ilaahay qadabka iyo sakdi intaba waa sifaad ilahay u cunanta wey subxana wa tacaala marka m waxaad ku tirahda kuwaad ogolaatay yaa kuwa kalena lagu dhahaya saasay culamada kaga jawaabaan alqawlu fi bacdi sifaati kalqawli fi bacdi alaakhar <clears throat> yukafiru hada daka fima yaquluhu wayadkuru da canhu ladi canhu dukir cindahu dukir wuxuu ka hadlayaa nimankan alfiraqu daalla say isku gaaleeyaan ee qolaba qolada kale u gaaleyso oo qolaba qolada kale ay maarata u radido yukafiru hada kan wuxuu gaaleyn daka midkaasuu gaaleynaya wuxuu leeyahy anta kaafir kii kalena wuxuu le bal anta kaafir adaa gaala yukafiru hada kan wuxuu gaaleyn daka midkaas fima yaqulu waxa uu leeyahy ku gaaleynaya wayadkuru wuxuu sheegi da midkan wuxuu sheegi canhu kaa kale wuxuu ka sheegi aladii wixii cindahu agtiisa dukira kan lagu sheegay wixii asaga lagu sheegay kaa kale ku sheegi midka midka kale u gaaleen kana kan waxa uu ku sheegay buu kana ku sheegaya yukafiru hada midkan wuxuu gaaleen daaka midkaas fii yaquulu waxa uu leeyahay buu ku gaalinaya wayadkuru wuxuu sheegay oo ku ceebeen daa midkan canhu midkaa kale wuxuu ku ceebeen aladii wixii cindahu midkan wax ceebeen agtiisaba dukira asagaba lagu sheegay isaga laftiis wuxuu ku sheegay bu kan kale ku sheegaya waa isceebeynaya waa iscaayaan le xaq iyo farudduu ila allahi warasul baa ka maqan in qur-aanka iyo sunada loo noqdo wixooda waa ahlulkalaam wey ahlulkalaam falsafo iyo caqli iyo hawo iyo kalaam ma meesha lagu hayaa wa bilcaqli fi ma yazcumuuna tabayanuu wa qad faaraqa alcaqla low shacar <clears throat> maxay marka ku baxayaan caqli nin walba ninkaa lule anaa ka caqli badan wa caqli yay fi yazcumuuna say sheegayaan tabaayanu ku kala koreeyaan ku kala baxeen waxay ku kala koreeyaan oo ku kala sareeyaan oo ku kala soocan yihiin caqliga ah, wuxuu leeyahay kulligii walba wuxuu sheeganayaa anahu tamayaza can alaakhari bilcaqli inuu caqliga uu kaga soocan yahay kulligu yaddaci ana caqlahu arjax min alaakhar ah, mid walba wuxuu sheegay midka kale inu ka caqli badan yahay ayuu sheeganaya marka nimankaa waxay sheegteen ma saxba sax maaha fiiri warka imaamka wuxuu leeyahay wa kulluhum dhammaantood qad faaraqa alcaqla caqligii waa faaruqay caqli gacan uguma jiro low shacar hadduu wax garan lahaa mid caqli lana kooba jiraba ayagaas isku duurduura anaa ka caqli badan anaa wax ka jira male sababta waxaa weeye hadduu caqligooda caqli saliima yahay caqliga saliimkaa lam yucaarid inaqla naqliga qur-aanka iyo sunada nabiga alay slam maba khilaafeenba marka hadday qur-aanka iyo sunada khilaafeen caqligooda waa caqli baatila waxba ka jiri wey waxba caqli leeyihin male saskooda wa bilcaqli caqli yay tabaayanu ku kala tageen fii ma yazcumuuna waa say sheeganayaane say sheeganaya caqlibu kala tageen oo nin walba ninka ka caqli badan o caqliga ka raajixsan buu leeyahy wa kulluhum dhammaantood qad faaraqa alcaqla caqli waa faaruqoy caqli ma hayaan low shacr hadduu garan lahaa wax caqli hayana kuma jiro saasuu canka maa qad abdacuu watanatacuu walaazim dariiqa alxaqi wannasi wastabir marka haddii caqligooda uu yahay caqli baatila oo naqligii khilaafsan wuxuu kuleeyahay fadac iskaga tag canka xaggaada ka fogow maa qad abdacuu waxay la imaadeen bidca abdacuu macnaha ee ibtadacu wixii bidca la imaadeen ka fogow iskaga tag oo watanaacu laba sifa isku darsadeen alibtidaau watanadac intay bidca la imaadeen yay haddana ku xeel dheeraadeen oy ku mubaalaqoodeen oy ku fogaadeen tanaduc bay la yimaadeen nabigeena halaka almutanaicuun buu yidhi fadac ka tag xaggaada maa qad abdacuu waxay bidco la imaadeen watanaacu oo weliba ay ku xeel dheeraadeen ay ku fogaadeen walaazim xageedaadi marka xaggee lagu badbaadaa wuxuu le walaazim waxaad laazimtaa dariiqa alxaqi xaqa dariiqiisa laazim wanasi dariiqu nas naska dariiqiisa laazim wastabir kuna sabir isbir calaa hada dariiq dariiqaas naska iyo qur'aanka iyo sunnada iyo manhajkii salafu saalix iyo wadadoodii iyo siiradoodii oo lagu dhego sabir bay u baahantay nin baa falsafo kuula imaani nin baa bayaan iyo caqli kuula imaani nin baa warar shubahaado fara badan kugu soo dayni shubhaadkaasna waxaad kaga badbaadi kartaa inaad diinta barato diinta haddaad barato waxaa la sheegaya adaa kala saari oo xaq iyo baatilkii waad kala garan kartaa haddii kale waa lagula tegaya fada canka iskaga tag maa qad abdacu watanaadacu walaazim ariiqa alxaqi laazim wanasi wastabir marka dariiqu lxaqina waxaa lagu helaa macrifatu nas marka wanasi waa iska cadfu tafsir wastabir ku sabir marka waxaad kusoo noqonaysaa qowluhu tacala waad ku sifaysmi wactasimuu bixabli illaahi jamiican aayaddaasa marka ku sifaysmaysaa kitaabka ilaahay intaad qabsataan dhammaantiin ku dhego oo ha iskhilaafina dardaarankii nabigana alayh salaam sidaasuu ahaa inii qad taraktu fiikum shay-ayni lan tadiluu bacdahumaa kitaab allahi wa sunnatii kitaabkayga iyo sunadayda labada haddaad qabataan qaadataan ma baadiyoobeysaan ah, saasuu nabi sala allah alay wasalam yiri wakhud muqtada alaathaari walwaxyi fi aladi tanaazaca fiihi nnaasu min hada alfiqr wakhud qaado muqtada alaathaari aathaartu waxa ay tusayso muqtadaha waxaa weye dalaalatu shay maa yaduluka dalaalaatu nas yaa muqtadayaad la dhahaa wakhud waxaad qaadataa ood ku camal fashaad ku dhegtaa muqtada alaathaari ay maa yadulu calayhi alwaxyu walaathaar aathaarta iyo axaadiista nabiga calayh salaam walwaxyu wax uu kutusaayo qaado fi ladii kii kaga kaaftoon tanaasaca fiihi nnaasu dadku ay ku doodeen min hada alfiqar oo faqrooyinkan haddaa ka soo hadalay ah Ah, fiqarka hadda faqrooyinkan soo mareyna maxay ka hadlayeen alfiraqu daallay ka soo hadleen jahmiya raafida kulaabiya ashcariya hadihi alfiraq kulahaa waxaad kaga maarmi kartaa inaad ku dhegto waxyiga aad ku dhegto wa khud qaada muqtada aathaar aathaarta waxaa la yihahdaa marka hadda alwaxyi waalaathaar laisku cadifo aathaarta waxaa laleeyahay aqwaal saxaaba wa afcaal saxaaba maa jaa can saxaaba wa min bacdu saxaabada iyo wixii ka dambeeya taabiciin oo salafu saala ah, waxay ka yimid aathaar baa la dhahaa waxyina waxaa soo wadageli alqur'aan wasuna labada way soo wadagelaya mararka qaar aathaarta axaadiista nabiga waa lagu idlaaqa wakhud qaada muqtada aathaar aathaarta iyo salafu saalix iyo saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam waxay la imaadeen waxa kutusaya wuxuu tusay walwaxya wa muqtada waxyi waxyiga wuxuu kutusana qaado fi ladii kii ka qaado oo kaga maaran tanaasaca fiihi naasu dadka ay ku doodeen min hada alfiqr fiqrooyinkan ayaga fiqr haddii la dhaho oo fada lahoostabo waxay noqonaysaa faqray noqonaysaa haddii faqar la dhahana waa dhabarka lafihiisa la dhahaa faqar ah, dhabarka lafaha saa u taxanay hoose ayaa faqr la yidhaahdaa fama lidawi taxsiili cudru bitarki ma aataahu bihi jibriilu fi munzili suwar fama lidawi taxsiili ataxsiil cilmi wataxsiil xaqi wraaqibiina fi lkhayr baa laga hadlaya kuwa fama lidawi taxsiil kuwa u saaxiibka ah cilmi raadinta iyo xaq raadinta kuwa u saaxiibka ah oo ma sugnaanin cudrun cudurdaar ma laha bitarki maa shay inay ka tagaan ataahu uu la yimid maaguba ataahu uu la yimid bihi maaguba jibriil uu la yimid fi munsili suwar suwaradii lasoo dejiyey ee jibriil uu la yimid ka tegidooda wax cudurdaara oo qofka uu kuleeyahay ma jirto mar qur-aanka qaada la wuri soo ma ahaa cudurdaar marid inaad qur-aan ka tagto ood meel kala addo ah, qof cilmi raadinaya oo xaq raadinaya oo hanuun raadinaya cudurdaar ma laha uu ooga tago diintii jibriil alayh salaatu wasalaam quraankii loo soo dhiibay ee nabi maxamed ku dejiyay alayh salam oo suuradihii ahaa famaa ladawi taxsiili xasilid kuwa usa yani marxalaadka marka laga hadla cilmiga waxa la yhaha marxalat taxsiil iyo marxalatu maxaa la dhahaa alada a marxalat taxsiil wa marxalat aladaa qofka markuu baranayo taxsiil la yidhahda qof alla qofkii xaq raadinayo oo raaqib ila alxaqa oo hidaaye iyo hanuun raadinayana isagana taxsiil waa la dhihi karaa famaa ladawi taxsiili qofka xaqa raadinayo oo ma sugnaanin cuduru cudurdaar bitarki ma ataahu bihi jibriilu jibriil wuxuu la yimid inuu ka tago xageebu jibriil muxuu la yimid muxuu ahaa fi manzili suwar suuradihii lasoo dejiyey ee fi suwar almunazala suuradihii lasoo dejiyey ee jibriil lagu dejiyey inuu ka tago cudurdaar qofka xaqa raadinayo maba ku heli maayo oo wax kale uu raadiyo oo wabayana deena u caddeeyey jibriil markuu keenay faxwaahu macnahoodii annabiyu baa caddeeyey bisharxihi buu ku caddeeyey faxwuhu waxaa weeye muraadka iyo mafhuumka qur'aankaas isagaa waxaa laga fahmay iyo muraad illahi fi lqur'aan waxaa cadeeyey nabi maxamed sala allah alay wasalam baa cadeeyey wa bayana uu cadeeyey faxwaahu muraadkiisa iyo macnihiisuna annabiyu baa cadeeyey bisharxihi sharxiisu ku cadeeye axaadiistiiba ku sharxay hadee oo qur-aanka lagu fasiraya wa addaa deema ay u gutay nabigu ilal asxaabi u gutay maa iyo ladiiba u gutay canhu nabiga xaggiisa qad sudira laga qoray nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu cadeeyey wixii uu cadeeyey saxaabada u gudbiyey cadayntaa uu cadeeyey iyo saxaabadii wuxuu u sheegay dhammaanna masduurun fi dawaawiini sunna kutub sunay ku qoran tahay kutub suna ayay ku qoran tahay saasu ka wada wabayana waa cadeeye faxwaahu ee faxwa ma ataahu jibriil wuxuu la yimid qur'aana annabiyu ba calayhi salaatu wasalaam noo cadeeye bisharxihi noogu cadeeye sunadii ah wa addaa wuxuu nabiga deena u gutay ilal asxaabi asxaabtiisii maa ayi canhu nabiga xaggiisa qad laga qoray xagee lagu qoray ku taallaa fi dawaawiin sunna kutubtay ku taallaa iyo axaadiista mudawanka iyo dawaawiin sunna halkaasaad ka helaysaa buu kuleeyahy فباللh توفيqي وآmل cفwه وأsأله حفظا yقيnي من الغyر لأسعد بالفوز المبين مsابقا إلى الجنة فiردوس في sالح زمر فباللhi توفيqي gbgbo wey مصنفka رحمة اللhi عليهi wuxuu naftiisa ka تجriidinayaa wax awood iyo xoog iyo xiilo ah wax allaala ood la imaato waa waafajin ilahay ku waafajiyey subحaanه adiga waxaa lagu amray alأخذ بالأsbاab inaad asbaabta la imaato wاlxirsu calى الtaxsiil cilmiga dalabkiisana aad ku dadaasho laakin inaa ilahay kaalmaystaa loo baahan yahay adoon cajiz la ixris calaa ma yanfacuka nabig alay slam muxuu yihi axris ku dadaal calaa ma yanfacuka wastacin biاllaahi ilahayna kaalmayso walaa tacjaz hana cajizin saddexaasa lagaa raba haddaad arday tahay daalibulcilmi iyo qof kastoo muslima saddexdaa shay wa inuu la imaado maxaa laga rabaa alxirsu inuu dadaalo wa cadamu اlcajzi inuuna cajizin Ah, wاlisticaana biاllahi subxaanaه wa tacaala lannahu laa xawla lana walaa quwata ila billah ah, laa xawla lana walaa quwata ila billah xeeladna malin quwana malihin ilahay waafajintiisa subxaanaه wa tacala baan ku soconnaa marka tiibuu musanifka raximah llahu taqriirinaya wuxuu leeyahay fabilaahi ilaahay buu ahaaday tawfiiqii waafajintayda ah, nabiy llahi shucayb miyuu ahaa in yurid wma tawfiiqi ninki dhaha wamaa tawfiiqi ila biاllah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib saasuu leeyahy waafajintaydu ilahay unbuu ahaaday ah, ma tawfiq ila billah ilahi bay waafajinaya marka haddii ilahay uu wadada khayrka kuwaafajiyey oo daalibulcilmi kaa dhigay cilmi raadintiisa ilahay kugu hanuuniyey maha xoog adi aad la timide iyo maskaxad la timide dadka dheer tahaye waafajin ilahay ina waafajiye subxaana wa tacaala inaan cilmi baranayno fabilaahi buu ahaaday tawfiiqii waafajinteeda wa waxaan rajaynayaa cafwu cafwahu ilaahay cafintiisa iyo saamixidiisaan rajaynaya leanna insaanku waa iska khataa insaanku waa iska saaxibu zalal walhafwa gaabintiisa iyo simbirraxadiisa iyo aqoontiisa o dhan waa iska kooban tahay wamaa uutiitu min acilmi eh, eh, ilaa qaliil waa ku leeyahay subxana wa tacaala ah, cilmiga qofka yihahda wax yar baa laga sii marka tii buu leeyahay waaamulu cafwahu e, afgiisaan iska rajaynaya inuu na cafiyo wa waxaan weydiisanayaa alla subxaanah xifdan inuu noo ilaaliyo ii dhowro yaqiinii aniga yaqiintayda alyaqiin waxaa weeyaan aliimaanu aljazim اldي laa shaka fiihi walaa tirdad yaqiin ba la yihahda aliman اljazim اladي laa shaka fiihi walaa tirdad shaki iyo ina noqnoqod iyo aan lahayn iimaankaasa waxa la yaqiin baa la qof halkaa haduu gaadhay allahna gaarsiiy yaqiinta yani waxa weeyaan in iimaan kaamila yeesho oo shubahaadka o dhan uu qalbigiisa ilahi subxana wa tacala ka saaro shahawaadka iyo waxaa naftaa jeceshahay xumaantaana uu ka badbaadiyo oo ka dhowro wadadii saxdeed markaa ku tooso taasa waxaa la yaqiin la yidhaahda yaqiintaa isaga iyo iimaanka iyo daacadaasna de waxaa weeyaan eh, jana lagu galaa jana lagu galaa jana lagu galaa kadib ilaa yaqiintii kale ay ka imaato eh, wacbud rabaka xataa yaatiyaka alyaqiin intaas inu ilahay na xifdiyaan ka rajaynaa bu lehy saasay selafku inta badan ahaayeen marka kutubtooda dhamaanayaan ducadaasay ku khatimaan wa as'aluhu waxaan weydiisanayaa alle xifdan inuu xifdiyo ilaaliyo yaqiini yaqiintayda ilaaliyo iimaanka alla noo dhowro oo khaatimada noo suubiyo uu ka ilaaliyo min alkhiyari min atagayuri isbedel ilahay ka ilaaliyo qofka isagoo mustaqiimao toosnaa yaa qalbigiisi intii la gediya wax kale hadana ayuu gelayaa yusbixu muminan wayumsi kaafiran buu nabigu ka sheekeeyey alayh salaatu wasalaam kuwa diintooda iibinaya diintooda gadaya isagoo mumin intuu waaberiisto yuu galabtina wuxuu noqonayaa gaal buu noqonaya galabti waa muslim aroortiina waa mxuu aha waa gaaloobaya yamiicu diinahu bicarad min addunya addunya diintiisa adduunyada uus raacaya meesha diina la gasho buu gelaya hataa gaalima haday la gasho waa gaaloobaya marka ilah yaqiintaas inuu noo sugo oo ka ilaaliyo min alkiyari ay min altagayuri isbedel marka isbedel haddii aad ka badbaado oo yaqiintaada ay ku toosnaato maxaad heli wuxuu le liascada saan ugu guulaysto bilfawzi liibaan almubini cad musaabiqan xaalan tartamaya ilaa janati lfirdowsi janat lfirdows u tartamayo fi saalixi zumar kooxda wanaagsan gudaheeda marka waxaa imaanaysa uu leeyahay ascada liascada bilfawzi inaan faws iyo liibaan aan ku guulaysto almubiin ee caddeed a faws lmubiin yaa helay ninka naarha laga badbaadiyey jannana galay soo ma faman zuxzixa can الnaari waudkila اljanata faqad faaz midkaan baad liibaanay marka wuxuu le liascada siaan ogu guulaysto oon sacaado helo bilfawzi liibaan almubiin cad musaabiqan xaal musaabiqan xaal aan dhaqtamaya on baratamayo xageed baratami ilaa janati janat lfirdowsi janada janat firdows la yihahdo ayaan u dhaktamayaan yaa la dhaktamaysaa fi saalix zumar e fi zumar saalixa fi saalix zumar ee fi zumar kooxda iyo jamaacada asaalixa wanaagsan baan janat firdows kula dhaqmaya waa ku ilahi yiri wasiqa aladiina taqw rabahum ila janati zumara koox kooxo ayago ah xata ida jaauha wafutixat abwaabuha waqala lahum khazinatu asalaamu calaykum dhibtum fadkhuluuha khaalidiin taasoo ishaaraya musanifka raximah llahu tacaala yani kooxda wanaagsan inaan firdowsa kula dhaqtamo oo aan kamid noqdo dadkaa lasoo kulmin doono ayagoo afwaaj iyo kooxa kooxaa firdowsana geli doona siaan oga mid noqdo ilaahu yaqiintaydaasi ii sug oo taqayur iyo isbedel la iga ilaali buu le musanifku raximah llahu tacaala annagana isagana ilahay ha u aqbalo annagana ilahay subxaanah wa tacaala hana siiyo nacam sacaadadaas iyo fawska iyo liibaantaas janatulfirdowsa nabiga uu yiri haddaad janno weydiisanaysaan ilahay janatulfirdows weydiista kooxdaasi wanaagsan ee jannada ilahay kusoo aruurin doona gelin doona allah naga dhuga liascada bilfawzi sanwil almibaan saabiqa xaali janati firdows fi saalix zumar jamaacadaas wanaagsan ee zumar saalixiin oo wanaagsan oo kale wallahu aclam bilahi towfiq wsala allahu waslama ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin